alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wacala ali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray dersigii ku saabsanaa halaasat eh, alusuul ama alusuul halaasa waxaynu joognay qaybta hore ou sheikhu kaga warramay afar mas'alo marka hore inay waajib tahay in la barto afartaa mas'alo waxay tahay waa cilmiga mar labaadka waa camalfalka lagu camalfalaayo mar saddexaadka waa dadka in loogu yeedho cilmigaas mar afraadka waa in lagu sabro wixii dhibaato ee ruuxa ku yimaada ama lagu dhibo qaala almusanifu raximah ullah waddaliilu qowluhu tacaala waxaa u daliila afarta mas'alo in la barta inay waajib tahay qowluhu tacaalaa hadalkiisa allah uu yidhi walcasri casarkaan ku dhaartay ama salaadda casar baan ku dhaartay ama wakhtigaan ku dhaartay ina alinsaana la fii khusr ina alinsaana aadami oo dhammi la fii khusrin khasaaruu ku sugan yahay ila aladiina aamanuu kuwii rumeeyey mooyaane wa camiluu sameeyey alsaalixaati camallada wan wanaagsan sameeyey mooyaane wa tawaasaw isu dardaarmay bilxaqi xaqa isugu dardaarmay wa tawaasaw isu dardaarmay bisabri sabirka isu dardaarmay sabirkana isu dardaarmay afartaa sifo ciddii la timi mooyaane dadka kaleo dhammi waxay ku sugan yihiin khasaaray ku sugan yihiin suuraddan waa suurad kooban waxaa la soo wariyaa saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam marka ay kala tegayaan suuraddan inay akhrin jireenna waa la soo wariyaa xadiis caynkaa ku soo arooray waa jiraa sanadkiisa maqaal ku jiro inkastoo culammada qaarkood ay taxsiiniyeen oo sheekh albaanina ka mid yahay oo markay laba saxaabi kala tegayaan ama jamac saxaabii kala tegayaan waxay mid weliba akhrin jiray suuraddan sidaa waa la soo wariyey suuraddani waa suurad kooban waxaanay tilmaamaysaa khasaaraha waxa lagaga badbaadayo iyo cidda marka waxa weeye khasaaraha ku sugnaanaysa yacni sifadoodu waxay tahay waa cidda afartan sifo ka maran khasaare dhammaystiran bay ku sugnaanaysa cidda marka waxaa weeye afartan sifo loo timina khasaarihii waa ka badbaaday oo falaax iyo liibaan bay iyagu la kulmayaan waa qaar liibaani wey kuwa markaa iimaanka si naaqisa ula yimi oo dembiyo waaweyn markaa ku dhacay ama waajibaad ka tegayna iyaguna waxa weeye yacni caaqibadoodu mar hadday markaa asalkii iimaanka ku dhinteen dembiyo kabaa'iro waaweyna ay weheliyaan khasaarihii ka wax waa u sugnaanaya laakiin khasaaro dhammaystiran uma sugnaanayo marka dadkii waxay noqonayaan saddex qaybood bay noqonayaan qolo khasaaro dhammaystirani u sugan yahay waa kuwa iimaankaba ka madhan ee gaalnimo ku dhintay nacuudu billaahi min daalik iyagu khasaare iyo halaag dhammaystiran baa u sugnaaday khasaarahana waxay tahay markaa noloshoodii iyo markaa waxaba way ku wada khasaareen waana khasaare abadiya khasaaraha adduunyada in laga kabtaa dhici kartaa laakiin khasaaraha aakhiree dhammayska tiran lagama kabanaayo waayo waa naar abadi ah naar abadi oo abadal aabaad lagu sugnaanayo weeyo ciddii gaalnimo ku dhimatay weligeed bay naar ku daa'imaysaa wakhti ka dhammaanayaa ma jiro mar laga soo saarayaa ma jirto naar baaba'aysaa ma jirto naar gamaaraysaa ma jirto waxa weeye waa khuluud abadi abad alaabaad ah qolana waxa weeye khasaaraha oo dhammaystiran bay ka wada badbaaday oo falaax oo kulli di'a baa u sugnaaday ee liibaan waa kuwa kulansaday afartan sifo iimaan iyo camal saalixa iyo xaqa inay isu dardaarmaan iyo inay sabirka isu dardaarmaan waa sheikhu wuxuu ka deliishaday afartan buu ka daliishaday afartuu inoo soo sheegay oo yidhi waxaa inagu waajiba afar masale inaynu baranno afartaa masale wuxuu ugu horraysiiyey cilmiga cilmiga xagguu aayadda kaga sugan yihi iimaankaa laga qaadanayaa waayo iimaankii cilmi buu ku dhacayaa biduuni marka waxa weeye cilmin iimaan lalama iman karo camalka laftiisu wuxuu laasimsanayaa in marka cilmi yacni markaa loo leeyahay oo haddaan cilmi loo lahayn dee camal saxan lalama iman karo ruux hadduu is yidhaahdo markaa waxa weeye ilaahay caabud oo aanu siduu ilaahay u caabudayo u aqoon yeelan waxaa dhici karta dee cibaadadii wax burinaya inuu la yimaado ayaa dhici karta wakhtigii nebigaabay dee dhacday nin saxaabiya ayaa masjidka soo galay iyadoo nebigu joogo calayhi salaatu wasalaam meel nebiga u dhow buu ku tukaday markuu tukaday laba ragcadood ayuu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam dabeedna waa salaamay nebigu salaamtii uu ka qaaday salaamtii markuu ka qaaday nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam irjic fasalli fa innaka lam tusalli noqo oo tuko maa tukani saxaabigaasi wuxuu isagu isu qabay inuu tukaday ayuu isu qabay markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam irjic fasalli fa innaka lam tusalli noqo oo tuko maa tukane tuka buu yidhi farajaca fasallaa kamaa kaana qad sallaa waa tukaday mar labaad siduu markii hore u tukaday si la mida ayuu markii labaadna u tukaday mar labaad buu nebiga u yimi waa salaamo salaamtii uu ka qaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam haddana sidii si leeg buu ku yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli noqo oo tuko maa tukane yacni kullaaba salaaddii maa tukano waxaad tukatay salaad ma aha waa salaad la'aan ya markaasaa ninkii nebiga wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waladii bacasaka bilxaqi nabiyan maa uxsinu hayra haada facallimnii waxaan ku dhaartay ilaaha ku soo diree ku soo saaray xaalaad nebi tahaye sidaas si aan ahayn garan maayo hagaajin maaye ibar buu yidhi markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu salaaddii baray marka waxa weeye camalka laftiisa yacni lala imanayaa wuxuu u baahan yahay cilmi ayuu u baahan yahay haddii camalkaasi cibaado yahay hadduu mucaamalo yahay mid walba hadduu cibaado yahay cibaadadu siday ku ansaxaysay shuruudaheedii arkaanteedii waxa burinaya inuu aqoon yeesho kullu daalika waa soo gelayaan yaa hadday markaa mucaamalo tahay oo ay markaa yacni mucaamalo ay tahay lafteedu waxay u baahan tahay cilmi mucaamaladii maxaa xalaala maxaa xaaraana shuruudahay ku xalaal noqonaysaa maxay tahay baayic mushtar baad masalan tahay baayic mushtarkii dee sida loo baayac mushtaro wax xalaal iyo wax xaaraanaba waa leedahay yaa yacni waxa weeye haddii aan loo aqoon yeelan axkaamtii bayca aan la garanaynin waxaa markaa dhacaysaa qofku garasho waa aanu garanayn inuu xaaraan ku mucaamilo isagoo isle xaaraan ma samaynaysid baa dhici karta inuu xaaraantii la yimaado waata laga sheego cumar bnu khataab inuu yidhi ruuxa markaa tijaaro markaysagaa gala iyo wax baayac mushtar markaysagaa gala ee aan axkaamtii baycana baran akala ribaa shaaa am abaa ribuu cunayaa ama ha doono yacni ama yaanu dooni ee ha diido yacni garashawaabuu ribada ku cunaya waayo axkaamtii bayca ma garanaayo waxa ribo noqonayo waxaan noqonaya ma kala garanaayo marka isagaan garanayn ayuu ku dhacayaa macnaha caynkaasa ayaa laga tilmaamaya marka cilmigu waxa weeye waa shayga ugu horreeya weeye daliil kalena waa adillo kalena waa inoo keeni doonaa marka iimaan marka hore waa in lala yimaadaa iimaanku waa inoo iman doonaa iyo tacriifkiisa waynu ka hadli doonaa mar labaadka shayga labaad waa camal wa camiluu asaalixaat acmaasha wan wanaagsanna sameeyey camalka saalixa waxaa loo shartiyaa yacni alikhlaas waalmutaabaca marka iimaanka lala yimi dabadeed wuxuu u baahan yahay ikhlaas in ilaahay camalkan loo saafi yeelay oo keligii camalkan loola qasday oo lagu caabudaayey mar labaadkana waa inuu yahay markaa mid sunnada nebiga lagu raacay waa inuu yahay marka shirki iyo yacni riyaa iyo istus iyo bidco waa inuu inta mid walba ka madhan yahay ilaa hadduu camalkii markaa uu bidco yahay cibaadadu uu doonaayo rabbi inuu ku caabudaa ay tahay midaanu nebiga kala kulmin oo ka qaadan ee ay tahay markaa mid ay iska eh, iska soo darriyeen oo iska samaysteen oo ay isidhahdeen rabbi ku caabuda laga aqbali maayo man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun kii camal sameeye aan amarkayga waafaqsanayn waa lagu radinaya laga aqbali maayo ikhlaaskiina waa lagama maarmaan waayo camalku haddaanu ikhlaas lahaynoo allah loo saafi yeelin isaguna wuxuu noqonayaa marduud buu noqonayaa ana aghna ashurakaa'i can ishirki faman camila camalan ashraka fiihi macii hayrii taraktuhu wa waata nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiisulqudsiga uu ilaahay ka soo wariyey ilaahaysaa yidhi watawaasaw bilxaqi xaqa isu dardaarmay xaqay isu dardaarmeen waxaa laga tilmaamayaa wanaaggii bay farayaan xumaantiina waa reebayaan waxaa soo gelaysa alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar in wanaaggii laysfaro oo lays amro xumaantiina layska reebo taasina waxay noqonaysaa waaddacwatu ilayh yeedhista markaa loogu yeedhaayo yacni cilmigaa iyo waxyigaa dadka loogu yeedhaayo inay ku camal falaan watawaasaw bilxaqi bay soo gelaysa watawaasaw bisabri sabirkana isu dardaarmay oo qaarkoodba qaarka kale u dardaarmayaan sabirka waana innagii soo sheegnay fadliga weyne uu sabirku leeyahay yaa yacni sabirku waa qadrhaar yahay marka hore laakiin fadligiisaa weyn alsabru mislu ismihi murun madaaqatuhu laakin cawaaqibuhu axla min alcasali shaacirkii wuxuu yidhi sabirku magiciisuu la mid yahay oo alsabiru iyo alsabru way ishabbahaan alsabiru marka hore waxaa la yidhahdaa marka ba'da la hoos dhigo dacartaa la yidhahda dacarta qadhaadh baa la yidhahdaa laakiin iyada lafteeda waa dhacdaa ba'da in la reebo yacni litakfiif markaysagaa loo reebo alsabru la yidhaahdo oo dacartii looga jeedo marka tii buu tilmaamaya markaasuu leehay alsabru mislu ismihi sabirku magiciisuu la mid yahay siduu sabri u yahay yacni markaa dacartuna sabri loo yidhaahdo magiciisuu la mid yahay murun madaaqatuhu waa qadhaadhi yahay dhadhankiisu laakin cawaaqibuhu axlaa min alcasali ha yeeshee cidhibdembeedadiisa ayaa ka macaan badan malabka marka hore ha qadhaadhaado oo inuu sabraa qofka waa ku adag tahay yacnii cidduu ilaahay u sahluun baa marka ay u sahlanaanaysaa marka sabirka yacni marka dambe cawaaqibtiisa iyo ajarkiisuba waa weyn yahay caaqibadiisuna waa fiican tahay cawaaqibu axlaa min alcasali malabka waa ka macaantahay cirib dambeedkiisa marka watawaasaw bisabrina wuxuu ka qaadanayaa sabirkii in lala imanayo oo kollayba haddii qofku dacwo uu la yimaado oo dadka uu markaa khayrka amro xumaanta ka reebo waa la dhibayaa waa la aflagaadaynayaa waa la caayayaa in gacan markaa lagu dhibaateeyana waa dhici kartaa marka dee waa inuu sabraa yacni watawaasaw bisabri suuradda waxaa lagu bilaabay dhaar baa lagu bilaabay bacd albasmala waalcasri casarkan ku dhaartay buu ilaahay yidhi casriga culamada qaar waxay yidhahdeen waxaa loo jeedaa salaadda casar salaadda casar salaadaha kale way ka fadli badan tahay salaadaha kale way ka fadli badan tahoo shanta salaadood salaadda ugu fadliga badani waa salaatu lcasri salaadda kale ku xigtaana waa salaadda subax weeye marka lcasri baa ugu fadli badan xaafiduu cala alsalawaati waasalaati alwustaa yacni salaadaha ilaaliya salaadda markaysagaa fadliga badanna ilaaliya ama salaadda dhexdhexaysana ilaaliya waa salaadda casar weeyi shaqaluuna can asalaati alwustaa salaati alcasri mala'a allahu ajwaafahum aw qubuurahum naara sida xadiiskii saxiixaba ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi maalintii ghaswatu alkhandaq ay dhici doonto nebigi iyo saxaabaduba ay qodayeen yacni markaa khandaqii ama godkii ay doonayeen gaaladu si aynay ugu soo tallaabin maadaama gaaladu ay tiro badnayd si ayna madiine u soo gelin ayaa markaa labada buurood inta u dhaxaysa waxaa la yidhi haadaan ha laga qodo xaggaana u ballaadhanoo farasku aanu ka boodi karin xaggaa hoosena u dheeru aynay ku daadegi karin buurtaa ilaa buurtaa yacnii madiine markaysaga geesaha qaarkood waxaa kaga qoqoban buuro ayaa kaga qoqoban geestii bannaanayd baa la yidhi buurtaa ilaa buurtaas waa in godkaa laysku xidhaa difaac baa laga dhiganayay si aynay markaysagaa magaalada u soo gelin oo maatadii iyo carruurta iyo dumarkana u soo dhex gelin yaga laftoodana yacni tiradoodaa badan ila waxa weeye quraysh keliya maahae gaashaanbuuro kaley soo urursadeen oo gaalaad oo yidhahdeen maanta aan soo gebagabayno maanta aan soo gebagabayna bay yidhahdeen si aan markaysaa waxaa maxamed iyo cidda wato yaa waxaynay qaadi karin oo camaariyelayaa aan markaysaa maanta ku gallo markaasay weliba xidhiir la sameeyeen nimankii yuhuudda ahaa iyaguna madiina duleedkeeda deganaan markaasay waxay yidhaaheen korkaannu kaga imananaa idinkuna markaysa waxaa na taageeroo yacni nagula dhufta si aan marka arrinkaa ugu gebagabayno qoladaana waxaa loo sababay ballankii iyaguna inay ka baxaan oo ballanfur sameeyaan ayaa loo sababay markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu waxay qodayeen khandaqaasay qodayeen markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam salaaddii ilaawey salaaddii casar mar dambuu dee xasuustay markaasuu deedna u yihi shaqaluuna can isalaati alwustaa salaadii fadliga badnayd bay naga mashquuliyeen salaati salaatilcasri khilaafka fuqahadu isku khilaafeen xadiiska nebiga kala saaraayo shanta salaadood salaad walba culamada qaar baa ku sheegay inay salaatulwustaa tahay laakiin saxdu waxay tahay kan xadiisku sheegaayo xadiiska saxiixu ee nasku sheegay ayaa marka waxa weeye yacni markaa saxdu u yahay salaaddii fadliga badnayd oo salaaddii casar bay naga mashquuliyeen ilaahay marka waxa guryahooda iyo caloolahoodaba ha ka buuxiyo naar ha ka buuxiye ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka salaadda casarku waa fadli badan tahay waana in aad loo ilaaliyaa salaadahoo dhan iyadoo la ilaalinaayo salaadda casarna iyo waxaweeye salaadda subaxba si gaara waa in loo sii ilaaliyaa weji labaad culamada qaarkood waxay yidhaheen walcasri waxaa looga jeedaa dahriga ama wakhtiga yacni wakhtigan markaa khayr iyo shar baa dhacayaan ee habeenka iyo maalintoo dhan ayaa soo gelaya markaa taasna waxay noqonaysaa makhluuq inuu ilaahay ku dhaartay ilaahayna waxa weeye cidduu doono ayuu ku dhaartaa ama makhluuqaadkiisa cidduu doono ku dhaartaa ama isagaa isku dhaartaa laakiin innaga inooma bannaano cidaan allah ahayn inaynu ku dhaaranno inooma bannaana ina alinsaana la fii khusr yacni markaa bini aadamkao dhan ama aadamigoo dhammi wuxuu ku sugan yahay khasaaruu ku sugan yahay alinsaan waxaa loo jeedaa kulla alinsaan asha ku jirta ayaa waxay tahay istiqraaqiya ayay tahay cumuum baa markaa looga jeedaa sidaas aawadeed ilaada ka daba dhacday baa caddaynaysa in cumuum looga jeedo waatay culammadu yidhaahdaan alistisnaa'u micyaaru lcumuum ila fi lcadad istisnaagu waa miisaankii cumuumka oo shayga haddii istisna la geliyo wuxuu laga qaataa inuu caam yahay mooyaane inuu cadad yahay inkastoo culamada qaar cadadkana ay geliyaan cumuumka marka waxa weeye istisnaa ka daba dhacay saas aawadeed waa caamo waxaa laga tilmaamayaa ina kula alinsaani la fii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati tawaasaw bilxaqi wa tawaasaw bisabri marka waxaa laga qaadanayaa waxaa khasaaraha lagaga badbaadayaa waa afartaa sifo weeye qaala shaaficiyu shaafici waxa uu yidhi raximahu allahu tacaala allah u naxariistee low maa anzala allahu xujatan calaa khalqihi haddaanu allah soo dejin lahayn xujatan xujo aanu soo dejin lahayn wax xujo ku ah calaa khalqihi khalqigiisa wax xujo ku ah haddaanu soo dejin lahayn ilaa haadihi suurata suuraddan mooyaane wax kaleba haddaanu soo dejin lahayn lakafathum waa kaafin lahayd oo waa ku fillaan lahayd waa ku fillaan lahayd wa qaala albukhaariyu bukhaarina waxa uu yidhi raximahu allahu allah u naxariistee baabun ay haada kani baabun waa baab alcilmu cilmigu qabla alqawli odhaahda horteed buu ahaaday waalcamali iyo camalfalka hortii buu ahaaday oo in la yidhaahdo iyo in la camal falo mid walba waxaa ka horraysa cilmigaa ka horraysa in marka hore la ogaado oo la aqoonsado oo la garto ayaa ka horraysa waddaliilu qowluhu tacaala waxa u daliila hadalkiisa allah uu yidhi faclam annahu laa ilaaha ila allah faclam ogow annahu sha'niye laa ilaaha ila allah mid la caabudaa inaanu xaq ahayn allah mooyaane sidaa ogow waastakfir lidenbik dembigaagana ilaahay dembi dhaaf weydiiso ilaahay inuu kaa dhaafo ka bari fabada'a bilcilmi wuxuu ku bilaabay allaah bilcilmi cilmiga ayuu ku bilaabay qabla alqowli waalcamal odhaahda iyo camalka ka hor wuxuu ku bilaabay cilmiguu ku bilaabay oo intaan wastakfir lidenbika la odhan ayaa faclam ilaahay yidhi taa ogow marka waxa weeye qadimaadda la hormariyey cilmiga oo la horraan sheegay waxaa laga qaadanayaa cilmigu inuu horreeyo ayaa laga qaadanaya shaafici waa imaamu shaafici weeye waa alimaam abu cabdillaahi moxamed ibnu idriis ibnu cabbaas ibnu cuhmaan ibnu shaafic ibnu saa'ib ibnu cubayd ibnu cabdiyaziid ibnu haashim ibnu mutalib ibnu cabdimanaaf weeye waa imaamu shaafici weeyaan waa imaam qurashi ah oo mutalibi ah weeye yacni mutalib oo haashim la walaalaa mutalib ibnu cabdimanaaf ayuu ka isiran yahay inkastoo inanka markaa waxa weeye mutalib dhalayna uu haashim u bixiyey laakiin labada haashim waa kala duwan yihiin wuxuu ku dhashay ghaza ayuu ku dhashay waxaanu ku dhintay masar ayuu ku dhintay a'immadii yacni marka afarta ahayd ee a'immatu almadaahib alarbaca ayuu ka mid ahaa waana markaa sheikhii ugu horreeyey ee cilmiga usuul fiqiga yacni kitaab markaysa markaa ka alifa yani marka ayuu ahaa awalu man allafahu fi lkutubi muxamed ibnu shaafici almuطalibi wagayruhu kana lahu saliiqa mislu ladii lilcurbi min khaliiqa marka culammada saliiqu u ahaa waa iska garanayeen yacni marka laakiin qoraal cid markaysaga u alifta oo kitaab ku qorta markaysa markaa eh, isaga ugu horreeyey alrisaala ayuu qoray marka waxa weeye yacni aad iyo aad ayuu ahaa sheikhu u cilmi badan yacni marka weliba yacni marka aad iyo aadna loogu intifaacay oo waxa weeye markaa yacni cilmiyada laga faa'iiday aad iyo aad loogu intifaacay yacni waxay yidhaahdeen culammada qaarkood oo a'immadii salafka ka mid ahaa waxay yidhaahdeen muxadisiintu waxay ahaayeen qaar hurda shaafici baa toosiyey shaafici ayaa toosiyey waxay a'immadii xadiiska qaarkood yidhaahdeen maanu garanaynaa xadiidkan baa naasikh iyo kana mansuukha iyo kana khaasa iyo kana caama iyo kanaa mutlaqa iyo kanaa muqayada iyo yacni ilaa shaafici markaysa waxaa noo yimi ya markaas waxa weeye qawaaciddaas yacni ku tambiihiyey oo ku baraarujiyey markaysagaa dad badan oo markaysaga culammada ka mida imaam axmed ibnu xambal aad buu uga faa'iidaystay yacni shaafici kadib waa u ducayn jiray habeen kasta waa u ducayn jiray shaafici shaafici habeen kasta waa u ducayn jiray inanuu dhalay imaam axmed ayaa la yaabto waxay tihi ninkan aad mar walba u ducaynaysaa muxuu yahay wuxuu yidhi yacni shaafici wuxuu ahaa kaalcaafiyati lilbadan wa kashamsi lildunya adduunyada halka qoraxdu ugu jirtooo kale ayuu la mid ahaa jidhkana caafimaadkoo kale ayuu ula mid ahaa miyaa wax kale ka bedel noqon karaan buu yidhi miyuu ka maarmi karaa marka adduunyadu qorax miyay ka maarmi kartaa jidhkuse miyuu caafimaad ka maarmi karaa imaamu shaafici wuxuu yihi low maa anzala allahu xujatan calaa khalqihi ilaa haadihi suurata lakafathum cibaaradan culammada qaarkood waxay yidhaahdeen bilmacnaa ayuu sheikhu ku soo arooriyey xamaad alansaari sheekhii la odhan jiray muxadiska ahaa waxaa laga sheegay inuu yidhi eh, aad baanu u baadhnay cibaaradaa maanu helin lafdigaa iyadoo ah maanu helin laakiin waxaa loo soo naqliyey oo asaaniid lagu soo wariyey low fakkara annaasu fii haadihi suurati lakafathum cibaarada caynkaasaana marka waxa weeye sanada lagu soo wariyey oo sugan hadday dadku ka fekeri lahaayeen suuraddan way ku filaan lahayd way ku fillaan lahayd markaa sheikhu bilmacnaa buu ku soo arooriyey way ku fillaan lahayd loogama jeedo xalaasha iyo xaaraanta iyo axkaamta shareecadoo dhan iyo tafaasiisheeda garashadeeday ugu fillaan lahayd muraadku ma aha maxaa haddaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa wacdi ahaan iyo waana ahaan iyo boorrin lagu boorrinaayo iimaanka iyo camalka saalixa ah iyo dacwada iyo sabirka lagu boorinayo bay ugu fillaan lahayd yacni waxyaalaha wanaagsan yacni in lala yimaado ee boorrinta lagu boorrinaayo lagu tirtirsinaayo lagu waaninaayo bay ugu fillaan lahayd oo xujo ahaan bay markaa ugu fillaan lahayd xujo inay ku noqoto yacni marka waxaan yani yacni ashyaada in lala yimaado yacni markaa taasay ugu fillaan lahayd baa laga tilmaamaya bukhaari wuxuu yidhi baabun alcilmu qabla alqowli waalcamal cilmigaa odhaahda iyo camalkaba ka horraysa oo cilmigii dee waxa weeye isaga muqadam ah waayo camalkii wuxuu u baahan yahay cilmi waa in cilmi lagu camal falaa haddii kale wuxuu noqonayaa dee in wax la kharri buu noqonayaa waatay a'immadii salafka qaarkood yidhaahdeen man camila bigayri cilmin kaana mima yufsidu aksara mima yuslix kii cilmila'aan ku camal falaa intuu kharribayaa ka badan intuu hagaajinaayo marka cilmigu waa lagama maarmaan ictiqaadkii in loo cilmi yeesho cibaadaadkii in loo cilmi yeesho sharaa'icdii kale loo cilmi yeesho yacni waxa weeye waa aad iyo aad bay muhiim u tahay wuxuu u daliishaday aayadda faaclam annahu laa ilaaha ila allahu wastakfir lidanbik ogow mid xaq lagu caabudaa inaan u jirin allah mooyaane sidaa ogow waastakfir lidambik yacni marka allahna dembi dhaaf weydiiso inuu dembigaaga kaa dhaafo ilaahay ka bari oo weydiiso intaan istikfaarkii la amrin ayaa cilmiga la amray marka cilmigu inuu muqadam yaha laga qaadanaya haddii la yidhaahdo waaw baa laysugu cadfay wastakfir lidanbik waawguna tartiib ma faa'iidayso halkee laga qaatay inuu cilmigu yacni isagu muqadam yahay halkee laga qaato jawaabtu waxay tahay waxaa laga qaatay bilaabista uu ilaahay ku bilaabay yacni cilmiga ayaa wuxuu ku tilmaamayaa in isaga in lagu bilaabaa ay tahay ta markaa mudan ya yacni waxa weeye bilowgaa lagu bilaabay ayaa wuxuu tilmaamayaa inuu markaa leeyahay awaliyadana inuu leeyahay sida allahba uu yidhi ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illaah safa iyo marwa sacyiga la sacyinayaa waxay ka mid tahay shacaa'irta ilaahay bay ka mid tahay waa safa marka xajkii ama cumradii la samaynaayo asacyu bayna safa walmarwa la samaynayaa safa iyo marwo dhexdooda toddoba goor baa la marayaa haddaba kee laga bilaabayaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam nabda'u bima bada'a allaahu bihi waxaan ku bilaabaynaa ku allah ku bilaabay kee buu allah ku bilaabo horaan sheegay safuu horaan sheegay nabda'u bimaa bada'a allaahu bihi safaha laga bilaabo safaha laga bilaabo saas aawadeed qof hadduu ka bilaabo marwo ka bilaabo yacni markaasi ma ma tirsana waxba laga soo qaadi maayo waxaa laazim ah in safa laga soo bilaabo ayaa laazim ah yacni saas yada ah ayaa markaa laazim ah marka iyadoo waawga asaalatan tartiib aanu faa'iidaynin ayaa haddana waxa weeye dee qara'in kalena raaci karaan oo ay markaa tartiibta laga qaadan karaa bilowga la horraan sheegayna yacni waa markaa inuu isagu awlo yahay in la horraysiiyo mar hadduu ilaahay hormariyey dee wuxuu u hormariyuu markaa shaygaasi qabaa yacni ahamiyaddaasi gaarkaa ah buu leeyahay baa laga qaadanaya ahamiyadda gaarka imka aayadda weysada ku saabsan dee waaw baa la ysugu cadfay ida qumtum ila alsalaati faqsiluu wujuuhakum wa ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn marka fakhsiluu markaa laga yimaado saddexda kaleba waaw baa loogu sii cadfay haddana waxa weeye waxa waajiba ah in sidaa aayadda loo kala hormariyey in loo kala hormariyaa waa waajib waxaana sii caddaynaya nebiga calayhi salaatu wasalaam camalkiisii oo marnaba aanu khilaafin fii xayaatih ee afartaa uu aayadda ilaahay ku sheegay sidaas uu tartiibtaa u kala hormariyey tartiibtaa uu kala hormariyey marka qaraa'in kale iyo adillo kale waa raaci kartaa ahamiyad gaarana waa yeelanaysaa bilowga markaysa markaa lagu bilaabay marka cilmigiibaa muqadam ah ta kale caqliyan waxaa la garanayaa in waxa weeye cilmigu ka horeeyo odhaahda iyo camalkaba sababtu waxay tahay odhaahda iyo camalku mid waliba waxay u baahan tahay cilmi bay u baahan tahay cilmi bay u baahan tahay marka la garto dabadeed ayaa sidii saxnayd la odhan karaa yacni sidii saxnayd lala iman karaa la samayn karaa camal saxan oo shareecada ku qotoma yacni waxaa lala iman karaa marka la garto dabadeed yaa marka garashada horaysa garashada la aqoonsadee la garto ayaa horraysa waxaa la yidhaha macrifatu tariiqi nisfu lcamal waddada in la gartaa shaqada waa ka badh haddii lagu yidhahdo heblaayo qabo oo waddadaad u maraysaba aanad garanayn ma dhici kartaa inaad iska tagto aad iska socoto uun waan tegi doonaa ee aan socda uun waddada inaad garataa ka horraysa markaad waddada garato dabadeed bay iman kartaa markaysa markaa waddadaasi inay ku geyso ay ka iman kartaa sheekhu waxau uhi raximahu llah iclam raximaka allahu annahu yajibu cala kulli muslimin wa muslimatin tacalumu hadihi almasaa'il ahalaas ogow raximaka allahu allah ku naxariistee annahu yajibu calaa kulli muslimin wa muslima inay ku waajib tahay qof kasta oo muslim ah oo lab iyo qof kasta oo muslimad ah oo dhadig tacalumu hadihi almasaa'il ahalaas masaa'ishan saddexda ah barashada la bartaa inay qof kastoo muslima ay ku waajib tahay ogow nusakha qaarkood waxay hormarinayaan haadihi halaas bay hormarinayaan masaa'ishay dambaysiinayaan qaarkoodna masaa'ishay hormarinayaan tacallumu hadihi almasaa'il ahalaas maana isla macnay waalcamalu bihinna iyo inay ku waajib tahay camalfalka saddexdaa mas'alo lagu camalfalaa inay waajib ku tahay ogow aluulaa ta koowaad waxay tahay anna allaha khalaqanaa warasaqanaa walam yatruknaa hamala masalada koowaad waxa weeyaan anna allaha khalaqanaa allah baa ina abuuray wa rasaqanaa ina arsaaqay walam yatruknaa hamala inagama tegin xaaluu faraha inaga qaaday oo iska sii keen daayey inagama tegin oo inaguma dayn bal arsala ilaynaa rasuula wuxuu inoo soo diray allah rasuul ayuu inoo soo diray rasuul ayuu inoo soo diray faman ataacahu ku kastoo rasuulka ateecaa dakhala aljannata jannada ayuu gelayaa waman casaahu ku kastoo rasuulka caasiyaana dakhala annaara naarta ayuu gelayaa waddaliilu qawluhu tacaala waxaa u daliila hadalkiisa allah uu yidhi innaa arsalnaa ilaykum rasuulan shaahidan calaykum innaa arsalnaa annagu waa soo dirnay baa allah yidhi ilaykum idinka waxaan idiin soo dirnay rasuulan rasuul baan idiin soo dirnay rasuulkaasoo shaahidan calaykum korkiinna idinku markhaati furayo markhaati idinku ah kamaa arsalnaa ilaa fircawna rasuula yacnii soo diritaan la mida soo diritaankii aannu fircawn rasuul u dirnay soo diritaan la mida ayaannu rasuul idiin soo dirnay facasaa fircawnu waa caasiyey fircawn alrasuula rasuulkii loo diray ayuu caasiyey fa akhadnaahu waa qabannay buu allah yidhi akhdan qabasho ayaannu qabannay wabiilan daran ayaannu qabannay oo ciqaab ku qabannay fircawn markuu rasuulkii caasiyey oo diiday sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa in la ogaado saddex mas'alo inay waajib tahay saddex masalo inaynu markaa ogaanaa qof kastoo muslima ah oo islaam ah labyo yadhadi kuu doono ha noqdee waajib buu ku yahay waa fardu cayn waajibku wuxuu u qaybsamaa fardu cayn iyo fardu kifaaya marka kani waa fardu cayn maadaama la yidhi qof kastoo muslim ah labyo yadhadi kuu doonaba ha noqdee waajib bay ku tahay wuxuu noqonayaa fardu caynoo shakhsi walba waajib bay ku tahay saddexdaa masalo in la ogaado la aqoonsado la caqiideeyaa waa waajib in lagu camalfalana waa waajib qof kastana waajib bay ku tahay masalada koowaad waxay tahay inuu allah ina abuuray ina arsaaqayna aanu markaa iska sii keen dayn oo markaa faraha aanu inaga qaadine yacni awaamir iyo nawaahi inuu ina amray waxna inaga reebay oo rasuul inoo soo diray oo dadka markuu allah abuuray biduuni amrin walaa nahyin layskama sii dayn ee amar iyo nahyi ayaa markaa lana amrayaa lagana reebayaa ilaahay inuu ina abuurayna waa arrin markaa la wada garanaayo weeyi oo fitra ahaan waa lagu garanayaa adilada samcigina waa tilmaamayso waxyiguna waa ku soo arooray walaqad khalaqna alinsaana min salsaalin min xama'in masnuun walaqad khalaqnaakum uma sawarnaakum huwa aladii khalaqakum min tiinin uma qadaa ajala wa ajalun musaman cindahu uma antum tamtaruun adilada marka waxa weeye samciga waxyiga ahi way badan tahay ee ilaahay inuu makhluuqaad ka abuuray sheegaysaa allahu khaaliqu kulli shay wallahu khalaqakum wama tacmaluun wa khalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira marka allah inuuna abuuray adilada waxyiguna waa tilmaamaysaa caqligana waa lagu garanayaa caqliga waxaa loogu garanayaa oo daliilka caqligana kuu tusinayaa yacni makhluuqaadkani way soo darriyeen oo azali ma aho weligood may jirin shay kastoo xaadis oo soo darriyana oo jiritaankiisuu yahay mid soo darriyeyna laabudda lahu min muxdis likulli xaadisin laabudda lahu min muxdis mid kastoo soo darriyey oo aan markaa weligii jiri jirin cid soo darrisiisay waa inay jirtaa waayo ma dhici karto iskii inuu u soo darriyaa ma dhici karto iska yimaaddaa musaadafo iyo markaa ugu beegan iyo bayjaanisna kuma iman karo kumana abuurmi karo isaguna isma abuuri karo oo shaygu marka hore dee markaanu jirinee cadam ahaa isagaa is abuuray ma dhici karto waayo waa cadam waalcadamu laysa bishay cadamkuna shayba ma aha wamaa laysa bishayin laa yuujidu shay'an shaygaan shayba ahaynna waxba ma jirsiin karo waxba ma jirsiin karo wuxuu abuuri karo iyo wuxuu samayn karaana ma jiro dadku waxa weeye markay yacni markaa dhalanayaanna aabbahood iyo hooyadood may abuurin waayo makhluuqaadku dhammaan hadday isu tagaan yacni qof ma abuuri karaan wax nool ma abuuri karaan yacni xabbad raashina ma samayn karaan naf markaa ma abuuri karaan cid ma naf ma gelin karaan hadday dhici lahayd inay cid naf gelinayaan dadka markaa nafbaxaya nafta ku qaban lahaayeen ama ku soo celin lahaayeen ama naf kale u samayn lahaayeen abadan gaal sheegtay ma jiro xataa oo yidhi waxa weeye markaa cid baan naf gelinayaa yacni naf baan abuurayaa geeri baan cid ka badbaadinayaa yacni anigu ma dhimanayo cid markaa sidaa tidhi ma jirto yacni gaaladu dhammaan waxay rumaysan yihiin sida muslimiintuba u rumaysan yihiin geeridu inay jirto ayaa markaa la wada rumaysan yahay waayo waa shay mushaahadoo la arkaayo ruux nafta lagu qaban karaa oo makhluuq ku qaban karaa oo ajashiisii ka badbaadin karaa ma jiro mid mulxida waa hore wuxuu yidhi anigu waxaan markaa abuurayaa buu yidhi dadku doonayaa inuu qaldo waxaan anigu abuurayaa buu yidhi wax nool baanaan samaynayaa abuuraya maadaa wax nool samaynaya haa wax nool baan samaynayaa abuuraya bal samee baa baa la yidhi markaasuu wuxuu soo qaaday cad qeedhin buu soo qaaday cadkii qeedhnaa markuu soo qaaday ee qeedhinka ahaa ayuu god u qoday godkii markuu u qoday buu ku riday dabeedna ciidduu ku rogo waa ku aasay saddex maalmood dabadeed haynu ahaata buuhi saddex maalmood dabadeed haynu ahaato saddexdii maalmood dabadeed ayuu markaa waxa meeshii qoday waa soo saaray cadkii oo dirxigu no'daa gurayo ayuu markaysagaa ka soo saaray markaasu waxaasoo dhan ana abuuray alla wax shaqo uu ku lahaa ma cad cadqeedhin buu god ku riday waa huuriyey dabeedna wuu qurmay dirxi baa ku dhashay tiibuu wuxuu yidhi anaa abuuray waxaasoo yacni markaa nool dhammaantood ana abuuray maadaa abuuray haa waayo tiradoodu waa imisa markaasuu garan maayo markaasee adigoo abuuray baan garanayn ila wuxuu sheeganaya inuu abuure ya garan maayo buuri markaasaa waaye imisaa laba imisaa dhadig wuxuu uhi garan maayo yani waxa weye waa fashil fashilmay cadkan dirxigan ku dhashay markii hore wuxuu ku sugnaa isagoo ishu qabanayn haddii microscope la soo qaadi lahaa weynayse lasoo qaadi lahaa lagu eegi lahaa markii horeba waxaa la arki lahaa waxa nool oo markaa ku sugan baa la arki lahaa oo dul markaa maraya oo ku dhex jira ayaa la arki lahaa waxaa inaga dila waxyaalahaas yacni markaa ku nool yacni jidhka iskaga nool waxa nool ku dhex nool waxa inaga dilaaya dabka oo marka hilibkii la kariyo ama markaa waxa weeye dab la saaro dee waxaas jeermiskaasi waa ka dhimanayaan laakiin markii aan la karin ee la huuriyo ama muddo la daayo wuxuu noqonayaa wixii way korayaan way ku sugnaayeen markii horeba laakiin way koreen way weynaadeen markaasay waxay noqdeen qaar markaa waxa la arkayo ayay markaa noqdeen marka waxa weeye cid samayn karto abuuri karta shay nool walow haba yaraado ama duqsi ha noqdo ama qudhaanjo ha noqdo yacni waxa ugu yar ha noqdo ma jirto abadan allahu qura ayuunbaa wax abuura allahu khaaliqu kulli shay wa khalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiira marka waxa weeye qofku isagu isma abuurin aabbihii hooyadiina ma abuurin yaa aabbaha iyo hooyadu yacni waxa weeye saabtay la yimaadeen laakiin yaa ugu talagalay biyahan yaa u diyaariyey in markaysaga ilma ka abuurmo yaa u diyaariyey marka waxaa buwaydada markaysa marka waxaan yani ay eh, unugan marka waxaa ka midka ahi yacni markaa manida ka mid ahi ay marka waxay isqabsanayaan dabeedna ilmuhu ka abuurmayo yaa u diyaariyey yaa makaankan markaysaga uu ku korayo u diyaariyey waxa uu cunayo waxa uu qaadanayo ku koraayo yaa u diyaariyey yaa meesha caynkaasee noloshu ka suuragal tahay inuu ku noolaadaa ay suuragaltahay yaa u diyaariyay ugu talagalay biyahan yaa markaa u yeelay xayawaanaatulmanawiya yaa abuuray qofki isagu ma abuurin yaa shahwadan yaa ku abuuray yaa markaa ku ilhaamiyey inay isu tagaan yaa yacani waxa weeye aabbihii hooyadu kama warqabaan nooca markaa waxa ilmuhu noqonayo ma dhicis buu noqonayaa ma dhammays buu noqonayaa ma lab buu noqonayaa ma dhadig buu noqonayaa sidee buu noqonayaa sidee markaa u ekaanayaa suuradiisu say ahaanaysaa ma mid qurux badan buu noqonayaa ma mid laga qurux badan buu noqonayaa ma mid gaaban buu noqonayaa ma mid madax weyn buu noqonayaa ma mid markaa waxa madax yar buu noqonayaa ma mid indhayareer buu noqonayaa ma mid afballaadhan buu noqonaya yacni sidee buu noqonayaa ma mataanay noqonayaan ma mid keliyay noqonayaan kama warqabo yacni waxa weye waxay ogyihiin ma ta kale isu tagan hooyada iyo aabbuha ay isu tageen oo ay kulmeen dee noolayaasha kaleba markay isu tagaan ee labkiyo dhadiga ka kooban hadday xoolo tahay iyo hadday bahalo tahay iyo hadday ugaar tahay iyo hadday shimbiro tahay iyo hadday ashyaa kale tahayba oo makhluuqaad ah oo nool dee waxaa ka yimaaddaa yacni tarantaasaa ka timaadda ya orgiga iyo ridu markay isu tagaan mayagaa abuuray markaysa marka waxaa yacni eh, neefka dhalanaya waxarta ama orgiga mayagaa abuuray yacni wanka iyo marka waxa waxaweye laxdu markay isu tagaan ma isaga abuuray marka waxaan yani eh, markaa naysha ama markaa naylka ma isaga abuuray yani ma isaga abuuray ma abuurin ma samayn sababta caynkaasa oo allah yani markaa sidaa u diyaariyey ayuunbaa sababtii markay xasisho ilaahay markaa ka abuurayaa oo ka samaynaya markaa saas aawadeed likulli xaadis labudda lahu min muxdis wax kastoo soo darriye cid soo darrisiisay waa inay jirtaa cidda soo darisiisay waa inay tahay cid ka duwan oo aan la mid ahayn waa inay tahay cid marka waxa weeye iyadu marka azali ah oo abadi ah oo cilmi badan oo awood badan oo waxa weeye qudro iyo awood marka waxa leh yacni marka caliim ah oo qadiir ah kaasi waa allah dabeecaddaa wax abuurtay ma suuragal ah dabeicaddu laa tuujidu shay-an waxba ma jirsiinayso waxna ma abuurayso shayguna iska abuurmi maayo biduuni markaa khaaliq abuurmi maayo am khuliquu min hayri shayin am hum alkhaaliquun am khalaqu asamaawaati waalarda bal laa yuuqinuun waa tii uu yidhi marka waxa weeye jubayr ibnu mucim wuxuu yimi madiine ayuu yimi isagoo doonaaya qaraabadiisii cid ka mida oo lagu soo qafaashay dagaalkii beder inuu soo furto madax furad ka bixiyo ayuu doonayey dabeedna wuxuu yidhi salaad maqrib ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tukaday oo uu tujinayay saxaabada markaasaa wuxuu ku akhriyey buu buuhi masjidka nebiguna cariish buu ahaa isaguna masjidku iska ag joogay markan waa gaal jubayr ibnu mutcim laakiin waa nin carabiya oo carabiga garanaa qur'aankii uu ku akhrinayay nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadda gudaheeda ayuu dhegaystay suuratu tuur ayuu ku tukanayey buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa dhegaystay ilaa uu ka soo gaadhay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam am khuliquu min ghayri shayin am hum alkhaaliquun am khalaquu alsamaawaati waalarda bal laa yuuqinuun am cindahum khazaa'inu rabbika am hum almusaytiruun jubayr ibnu mutcim waxa uu yidhi kaada qalbii an yatiir qalbigu wuxuu ku dhowaaday inuu iga duulo oo bimacnaa waxa weeye quwada xujadaasi ay xoog badan tahay daraaddeed garashada iyo markaa yani wuxuba ay iga tagaan baan ku sigtay buuri liquwati alxuja wadalika awalu maa waqara aliimaanu fii qalbii taasina waxay ahayd markii ugu horraysay ee iimaanku qalbigayga ku sugnaaday ayuu markaa ahaaday yacnii asarkii iyo raadkii ay kaga tagtay buu marka dambe ku islaami doonaa laakiin isla markan ma islaamin xoogaa waa sii gejiyey laakiin markaa raadka ay yacnii iimaanka markaa maalintaa ka hor iimaanku qalbigayga kuma sugnaan buuli laakiin markii ugu horraysay iimaanku qalbigayga ku soo dhacay markaas ahayd marka allah isaga ayaa ina abuuray inuu allah ina abuuray caqliga iyo fitrada iyo sharciga intaba waa lagu garanaya gaalada dhammaanteedna waa qirsanaayeen inuu allah abuuray marka laga reebo in yar oo cinaad iyo madaxadayg la timi oo namruudi iyo fircawn ayaa laynooga sheegay kuwii hore marka waxaa inkiray casriganna qaar badan baa markaa inkiray marka waxa weeye inkaarka ay inkirayaan in allah abuurayna waxay ka tahay cinaad iyo madaxadayg bay markaa ka tahay marka badanka gaaladu waa qirsanaayeen in allah markaa abuuray waa qirsan yihiin wa rasaqanaa ilaahay isaga ina arsaaqa isaga ayaa ina arsaaqaya oo ilaahay waa rasaaq ina allaha huwa arasaaqu lquwati almatiin waa ka rasaaqee arsaaqidda badan allah baa ina arsaaqaya gaaladii marka la weydiiyo la yidhaahdo man yarzuqukum min alsamaawaati waalard waxay odhanayeen yacni markaa allah baana arsaaqay odhanayeen qul man yarzuqukum min alsamaa'i waalardi am man yamliku alsamca walabsaara waman yukhriju alxaya min almayiti wa yukhriju almayita min alxay waman yudabbiru alamra fasayaquuluuna allah aayaddaa suuratu yuunus allah wuxuu inoo sheegay shan umuurood haddii la weydiiyo gaalada waxay odhanayaan allah baa saa sameeya yaa cirkiiyo dhulka idinka arsaaqa oo cirka roobka idinka keena dhulkana nabaadka iyo geedaha idinka soo saara iyo markaa raashimada iyo khudrawaadka iyo simaarta iyo idinka soo bixiya man yamliku asamca waalabsaar yaa markaa mulkiya yacnii maqalka iyo aragyada yaa ka soo saara markaa mid nool ka soo dhex bixiya mid dhintay oo ka nool soo saara yaa soo bixiya mid markaa dhintay mid nool ka soo dhex saara yaa umuuraha markaa caalamkan maamula waman yudabbiru alamr waa shan markaa su'aalood fa sayaquuluuna allah allah wuxuu yidhi waxay odhan doonaan allah baa sidaa yeela saasay odhan doonaan marka gaaladii waa qirsanaayeen allah inuu arsaaqo allah inuu abuuro allah inuu roobka keeno haalibka kufaarta ama gaaladu waa qirsanaayeen yacnii ilaahay baa nabaadka soo bixiya yagu ma soo saari karaan si kasta isugu tagaan yaa yagu wax ma arsaaqaan xaqiiqatan allah baa marka u arsaaqa allah ayaa arsaaqa daliilka caqligina waa ku tusinayaa allah inuu yahay rasaaqa wax arsaaqaya inuu yahay waayo dadku waxay ku noolaanayaan waa maxay waa cunto iyo sharaab waxay cunaan iyo waxay cabbaan waxa la cunaana waa wax dhulka ka soo baxa ama wax cunay wax dhulka ka soo baxa ayaa la cunaa yaa marka waxa weeye yaa soo saara yaa waxaan markaa la cunayo abuuray yaa cuntadan manaaficda geliyey yaa ka yeelay markaa qaar markaa naafic oo manfacadan laga helaayo yaa ka yeelay oo jidhkii xoog ku yeelanayo allah baa markaa waxaweyn yani markaa ka yeelay oo sidaa u diyaariyey afara'aytum maa taxrusuun a antum tasracuunahu am naxnu zaaricuun low nashaa'u lajacalnaahu xutaaman fadaltum tafakkahuun inaa lamughramuun bal naxnu maxruumuun afara'aytum almaa aladii tashrabuun a antum anzaltumuuhu min almuzni am naxnu lmunziluun low nashaa'u jacalnaahu ujaajan falowlaa tashkuruun yacnii roobka yaa keenaya oo daruuraha ka soo dejinaya allah baa ka soo dejinaya allah ayaa ka keenaya ya yacni markaa biyo macaan oo la cabbaayo oo manfaco badan oo barako leh ayuu allah inoo soo dejinaya low nashaa'u jacalnaahu ujaaja haddaanu dooni lahayn inaanu ka yeello qaar ama milixa ama qadhaadh yacni inuu ka yeello yacni haddaanu doonno waanu ka yeeli lahayn laakiin allah kama yeelin qaar macaan buu ka yeela ya qaar macaan ayuu markaa ka yeelay oo aynu cabbayno aynu ku intifaacayno aynu wax ku karsanayno ayuu ka yeelay yaa ka soo bixinaya zaraca dhulka yaa ka soo bixinaya yaa midhaha markaysa markaa ka dhalinaya oo markaa mid markaa midhihii bixiyey oo markaa dhalay geedka yaa ka dhigaya yaa markaa manfacadan geliyey yacni markaa raashinkan iyo simaartan iyo midhahan iyo khudrawaadkan allah baa geliyey yaa hadduu doono ilaahay wuxuu ka yeeli lahaa qaaran waxba ka soo bixin oo markaa waxba gubtaan wuxuu ka yeeli lahaa midaan dhalinoo manfaco yeelan ayuu ka yeeli lahaa wuxuu ka yeeli lahaa hadduu doono midaan manaaficdan lahayn yacni hadday dadku isu tagaan xabad yaroo raashina ma samayn karaan ya yacni ma samayn karaan yacni ilaahay cadam buu hadduu wax ka abuuraa waxaan jirin buu sameeyaa makhluuqaadku iyagaan jirin buu makhluuqaad ilaahay abuuray markaasaa makhluuqaadka qaarkoodna qaarka kale ka sii abuuray laakiin makhluuqaadku hadday isu tagaan iyagu wax ma abuuri karaan laa yakhluquuna min cadam yacni cadam iyo waxaan jirin waxba kama jirsiin karaan maxay samayn karaan inay wax isu geegeeyaan oo waxyaalo ilaahay abuuray intay soo qaadaan isku dardaraan isu geeyaan tarkiibiyaan dabeedna wax kale ka soo baxo iminka guriga markay dhisayaan mayaga biyaha markaysagaa keena maya biyaha may abuurin biyaha ama dhulkaa lagala soo baxaa ama markaysagaa biyihii markaa cirka ka yimi oo weel loo dhigtaa ama biyaha dhulka ku jira ayaa lala soo baxaa iyagu biyo ma samayn haddama aragta dhagaxa markaysaga waa soo gurtaan oo waa qotaan ama dhulkay ka qotaan ama buurahay ka soo gurtaan oo kala baxaan yacni markay jayga samaynaya dhagaxuunbay burburiyaan intay soo qaataan oo soo gurtaan sibirka marka waxa weye ismantiga buuraha markaysa markaa yani sibirka ah ayuunbaa markaysaa la warshadeeyaa dabeedna markaasaa markaa la burburiyaa la safeeyaa waxaan sibirka ahayn laga saaraa ya waa la soo qaataa haddama aragta yacni birta buuraha lagala soo baxay waxa iyagu sameeyeen maaha intiibaa inta la ysu geegeeyo laysku daro ayaa marka waxa weeye laga sameeya marka waxa weeye guri laga sameeya markaasaa gurigan dabaqa ama markaysaga sabadda ama kada yacni markaa la yidhahda kursiga marka la samaynaayo yacni looxa iyo masaabiirta iyo waxa la marinaayo iyo waxa la ysugu dhejinaayo kullu daalika waa wax marka waxa weeyaan ay soo qaateen maaha waxay cadam ka keeneen looxa markaysaga dhirta ayaa laga gooyey dabeedna waa la warshadeeyey haddamaaragta masaabiirta markaysaa birihii baa lala soo baxay ee buurihii lagala soo baxay ayaa markaysa markaa la warshadeeyey dabeedna markaysa marka waa la googooyey dabeedna sifo mucayana ayaa markaysagaa loo yeelay ya waxa la dhejinayo waxa la marinaayo waxa lagu qurxinaayo wahaakada marka waxaa laa yuujiduuna min cadam cadam waxba kama keenaan laakiin ashyaa markaysaa ilaahay abuuray isu geegeeyaan markaasaa markaa wax kale ka soo baxaan marka waxawe iyagu saasayna wax u jirsiinayn walam yatrukna hamala ilahay inagama tegin oo inaguma dayn amar la'aan iyo nahyi la'aan oo faraha inagama qaadin ya hamalka waxaa la yidhaahdaa waxaa la macno tahay sudan bay la macno tahay waxaa loo jeedaa markaa wacidaan cidaan markaa lana amrin waxna laga reebayn ee faraha laga qaaday yacni khalaqa wa atlaqa lahum alcinaana ma aha yacni hoggaankaa loo sii daayo waxay doonaan inay sameeyaan faraha laga qaaday ma aha laakiin amar iyo nahyi baa jira rasuul baa la soo diraya rasuulaa loo soo diray kutub baa loo soo dejiyey waatuu allah yidhi ayaxsabu alinsaanu an yutraka suda alam yakun nudfatan min maniyin yumna uma kana calaqatan fakhalaqa fasawa fajacala minhu azawjayn aldakara walunha alaysa dalika biqaadirin cala an yuxyiya almawta waxaa laynoo sheegayaa yacni inaan markaa dadka amar la'aan iyo nahyi la'aan inaan lagu dayn